bismi illaahi araxmaani iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol afartan iyo labaad oo suuratu laxraaf ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo waramay qisadii dheereeday oo waxa weeye dhex martay nebiyullaahi muusa iyo laciinkii fircawn ahay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga soo waramay markii ugu dambaysay fircoon iyo qoladiisii in la halaagay oo cadaabkii kii ugu dambeeyey ay mutaysteen oo ilaahay ku tirtiray ayaa alla noo soo sheegay subxaana wa reer banu israa'iila ilaahi wuxuu yidhi subxaana wa waxaad xasuusatiin markii aanu idinka korinay aalu fircawn oo idiin dhedhensiinaayay cadaabka midkiisa xun markaasaa ilaahay bayaaniyey su'ul oo alla wuxuu yidhi wiilashiina ayay laynaayeen haweenkiinana way iska baaqi yeelaayeen si ay u adeegsadaan arrintaasna waxaa weeye iidahaas ama cadaabkaasna waxaa idinkugu filan incaam amase waxaa weeye ibtilo weeye oo xagga rabbigiinna ka ahaaday oo cadiim ahow dhah ilaahi subxaana wa tacaala marka halkan ilaahay wuxuu nooga waramayaa fircoon markii laga soo jeestay oo fircoon meesha uu ka baxayo qoladiisuu ilaahay uu dhaafiyey reer banu israa'iil nabiyulaahi muusa waxa uu yaboohay baa la yidhi qoonkiisa reer banu israa'iila in ilaahay subxaanahu wa tacaala markii fircoon la halaago cadowgooda ah kitaab ilaahay subxaanahu watacaala inuu siinaayo kitaab oo min cindillaahi ah weeye marka kitaabkaasoo waxaa weeye waxa ay la imaanayaan oy falayaan iyo waxa ay ka tegaayaan ay ku sugan yahay ilaahay markuu halaaga fircoon ayaa nebiyullaahi muuse rabbigiisa wuxuu su-aashay baa la yidhi inuu kitaabku ku soo dejiyo oo loo yabohay reer binu israa'iil ilaahay marka wuxuu farayaa nebiyulaahi muuse inuu soomo soddon maalmood oo xiriira oo habeen iyo maalina inuu soomo marka waxaa la yidhi waa soomay baa layidhi markii soddonkii ay dhammaatay ayaa waxaa uu inkiray baa layidhi oo la xumaaday khaluuf oo afkiisa saaran soonka wuxuu keenayaa khaluufuu keenayaa xayaabo ama dacar shay markaasi dadka la qarmoon laakiin ilaahay afkiisa kareexil miski ka ah markaas wuu rumaystaa la yidhi cuud la yidhaahdo cuudu kharnuuq ayuu ku rumaystaa la yidhi marka markii sidaasu ay dhacday ayaa malaa'igtii waxay tiri baa layidhi kunnaa nasumu min fiika raa'ixata almiski afkaaga waxaanu ka carabsa jirnay khaluufka oo waxaa weeye afkaaga saaran ayaanu kaa sumi jirnay asagoo nala ah reexulmiski oo kalentood waxaadna ku fasahaadisay humay markaasaa ilaahay wuxuu amraa layidhi muusa inuu soomo toban maalmood oo kaleentood oo aheedaa layidhi bisha dilxija oo carafo marka arrintaas fidnay ku noqotay reer banu israa'iil ee tobankaas lagu dirayoo arrimo ayaa ka dhashay sida ilaahay noo sheegi doono taasaa marka ilaahay subxaanahu watacaala noogaga warramaya alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala wawaacadnaa waanu la yaboohsannay ayuu dheh ilaahay muuse nabi muuse salaasiina leylatan soddon habeen ayaanu kula yaboohsannow dheh ilaahay oo aanu la warramayno markii soddonkaasu ay dhammaato si aan soo sheegaynana soddonka inuu soomaa weeye soddonkaasna waxay ahayse bisha dulqacda oo hadda bisha haddaynu ku jirnoo kalaa weye taa soo sheegnana waa soomay markii ay taam noqotay khaluufu famyihi ayuu inkiray waa rumaystay markaasaa toban kale in lagu siyaadiyo ayaa la amraalayey si khaluuf usoo laabto maxaa yeela nabigeena calayhi salaatusalaam waa taw dhahay ah, waa taw dhahay walakhaluufu fiihi abyadu cindallaahi min riixilmiski ruuxa saa'imkaa khaluufka afkiisa ku jira ilaahay afkiisa riixulmiska ayuu ka caraf badan yahay marka khaluufku say muhiima inuu yahay ayaa laga qaadanayaa haddana waxaa weeye wixii khaluufkaas baabi'inaaya oo sida hadda rumayga oo bacda zawaal la rumaystaa meesha hadda waxaa weeye culamada ashaaficiya ay ka qaateen inay meeshaas iyo meelo kale ay tahay oo waxa weeye khaluufka uu baaba'aayo kaasina waxa weeye shay wanaagsan uu yahay oo layska doonaayo marka hadda khaluufkaas markii laga waayey ayaa waxaa la amray inuu soomoo toban kale uu ku siyaadiyo si khaluufka u soo laabto marka hadda qofka xataa saa'imka ah wixii khaluufkiisa baabi'inayo karaahi bay ku noqonayaan marka ilaahay wuxuu yihi subxaana wa wawaacadnaa waanu la yaboosanay haddii hadda qiradan la akriyo oo xabsada siiqadan waxay noqonaysaa mufaacalo ayay noqonaysaa haddii kale wawaacadnaa layidhaah abii camarka waanu u yaboohnay noqonaysaa muusaa nabi muuse alaasiina leylatan soddon habeen ayuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala inaannu la waramayna markay dhammaato oo waxa weeye kitaab la siinaayo ilaahay markaa wuxuu yihi subxaana wa tacaala wa admamnaahaa waanu taam yeelnay ayuu dha ilaahay soddonkii bicashrin toban ayaanu ku taam yeelnay wa atmamnaahaa waanu taam yeelnow dhahay alla subxaana wa bicashrin toban ayaanu ku taam yeelnay oo bisha dilxijo ka mida weeye fa tama waa taam ahaaday miiqaatu rabbihi rabbigiisa yaboohiisii arbaciina xaalow yaatii afar sana leylatan min leylatin oo habeenyaalo ah fa waa taam ahaadow dha ilaahay miiqaatu rabbii rabbigiisa miiqaadkiisa waxaa weeye waxaa laga wadaa waqtu wacdihi bikalaamihi iyaah waqtigii ilaahay subxaana wa tacaala u yaboohay inuu la waramaayo ayaa taam noqotowdha ilaahay arbaciina xaal ou yaatii afartana leylatan min leylatin oo habeenyaala ah arbaciinadan waa la xaalaynayaa leylatanna waxaa weeye tamiisaa laga dhigayaa arbaciina xaal ou yaatii afartan mowdha ilaahay leylatan min leylatin oo habeenyaala ah markii afartankii ay dhammaatay wa qaala muusa nabi muuse waxau dhahay liakhiihi walaalkiisa u dhahay haaruuna haaruun ohou dhahay ilaahi subxaanau watacaala ukhlufnii iiga khaliif noqo fii qowmii qowmkayga hadda meeshaan wa qaala muusa hadda la leeyahay liakhiihi waxay noqonaysaa mid oo bilaa tartiib weeye wa qaala muusa liakhiihi iyo hadda arrinta laga soo warramay markii nabi muuse uu la dardaarmaayey haaruun oo walaalkiisa markaasaa horraysay marka hadda wowdaanu waxba tartiib keeni maysee waxaa la leeyahay ulajeeddadu waxaa weeye in uun markaasi qisada laga warramo weeye wowdaanu markaasi tartiib iyo tacqiib midna ma keenaysa weye maxaa yeele wasiyadaanu waxay ka horaysay intuusan soo aadin miiqaadka iyo intuusan soominay ka horaysay marka waxaad iska leedahay wa qaala muusa nabi muuse wuxuu yidhi liakhiihi walaalkiisa u dhahay haaruuna haaruun ah waa cinda dihaadi ila aljabal jabalkii jabluduuraha markuu soo aadaayey oo munaajaadka ilaahay uu soo aadaayey wuxuu u dhahay walaalkiisa haaruun ukhlufnii iiga khaliif noqo fii qowmii qoomkayga kun khaliifatii weye khaliifkayga ahaw wa aslix hagaajina amarkooda walaa tattabic ha raacraacin sabiila almufsidiina kuwa mufsidiintaa jidkooda ha raacraacin oo waxa weeye ha ku waafaqin macaasi hadday samaynayaan qoonkayga iga khaliif naqa ayuu dhahay wa aslix hagaajina amarkooda oo waxaa weeye masaalixdooda diiniga iyo midooda dunyawiga ka shaqay ayuu dhahay ah, oo waxa weeye reer banu israa'iil ayuu leeyahay wax amar uu leeyahay haddana markaad wax amarto kaafil ha ka noqonin sidaas ayuu leeyahay markaasuu haddana wuxuu yidhi walaa tatabica raac raacraa inuu dhahay sabiila almujrimiina famina almufsidiina kuwa mufsidiintaa jidkoodana raaci oo waxa weeye hadday ka baxaan qolo mufsidiina waddadii ay qaadaan ha ku raacin macaasi ha ku addeecin buu dhahay ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa walamaa goortii jaa'a uu yimida muusaa nabi muuse limiiqaatinaa miiqaadkaynu yimid waktigii waxaa weeye kalaamka loo yaboohay in lala warramaayo walamaa goortii jaa'a uu yimidown ilaahay muusaa nabi muuse limiiqaatinaa miiqaadkaynu culammada ahlu tafsiirka waxay yidhaahdeen markii uu yimid nabi muuse rabbigiisa miiqaadkiisa dharkiisa ayuu dhahiray baa layidhi asaguna waa dahaaro qaatay waa soomay saadda soo sheegaynay markaasuu duuru siinaa yimi baa layidhi markaasaa ilaahay daruur ayuu ku soo dejiyaa layidhi oo jabalkii dabooshay ilaa isku wareeg afar farsakh dhuldhan oo naaxiyo kasta ah weye shayaadiinta ayaa laga buriyaa layidhi iyo wixii hawaam ahayoo arlada ku jirayoo baahalaha buka ku socdaa waxaa laga fogeeye baa layidhi wixii mukallafiin ahay samada ayaa loo faydaa layidhi markaasuu malaa'igta arkay iyagoo hawada taagtaagan carshiga ayuu arkaa layidhi isagoo muuqda rabbigiisa ayaa soo dhaweeyey markaasuu wuxuu maqlay baa layidhi aqlaamta oo alwaaxda lagu qoraayo oo malaa'igta ayuu maqlay baa layidhi ilaahay baa la waramay baa layidhi see jibriilna markaas waa la jiray oo micigiisa ayuu ahay baa layidhi see jibriilna kalaamkaas ma uusan maqlaa layidhi isagu marka nabi muuse inuu aad iyo aad u macaansadaa layidhi kalaam birabbigiisa markaasuu wuxuu u hiloobaa layidhi ru'yada ilaahay taasaa marka ilaahay dana nooga warramaya alla markaa wuxuu yidhi walamaa goortii jaa uu yimida muusaa nabi muuse limiiqaatinaa miiqaadkayni uu yimiday oo wakallamahu uu la warramay rabbuu rabbigiis uu la warramay wakallamahu uu la warramay rabbuu rabbigiisu bilaa waasida weeye kalaam waxaa weeye samicahu min kulli jihatin aa layidhi kalaamka ilaahay subxaana wa kalaam oo jiha kasta uu ka maqlahay weye wa ah, kallamahu uu la warramay macnaha asaala alxijaaba canhu weye xijaabka ayuu ilaahay ka duuliyey ilaa kalaamka ilaahay uu maqlo ajza'diisoo dhan jihaad kasta uu ka maqlo ee macnuhu ma ahan in ilaahay markaas kalaam uu bilaabay maxaa yeelay allah subxaanau watacaala daa'iman waa mutakalim waxaana mustaxiilkaa ah sukuud weeye iyo aafo weeye marka hadda kalaam oo jiha kasta ayuu maqlay baa layidhi waxa saas loo leeyaha waxaa laystusinayaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu jiha walba ilaahay subxaana wa uu naga jiro oo jiha khaasa ilaahay subxaana watacaala uusan jirin qaala wuxuu yidhi markaasi nabiyullaahi muuse markuu kalaamka ilaahay maqlay saan horuu soo sheegnay ahlutafsiirku tafsiirku ay yidhaahdeen ru'yada ilaahay ayuu hiloobay qaala wuxuu yidhi yaa rabbi rabbigeeyow arrinii itusi ayuu dhahay naftaada ilaahu itusi yaa rabbi rabbigeeyow arrinii itusi ayuu dhahay kalaamkii ilaahay markuu maqlay ayuu wareeraa layidhi oo markaas u hilooba ru'yada daatada ilaahay markaasuu alla wuxuu su-aashay in ilaahay xijaabulbasar uu ka suuriyo sida loogaga suuliyey xijaabu samci weye maxaa yeele labadaas oo maaragtay ah xaasatayn farqu uma dhexee weye marka si jaa'isa ayuu u su'aasho baa layidhi maxaa yeele qofkii waxaa weeye kalaamkiisa in la dhegaysto qofkii markaasi ay banaanaato ru'yadiisana inay la arko waa iska jaa'isaa leeyahy xagga markaasi caqliga marka la fiiriyo laakiin ru'yada ilaahay oo fi dunya ayaa wax sugnaada aanan ahayn itusi ayuu dhahay naftaada andur aan fiiriye ilayka adiga aan ku fiiriyo allow qaala alla wuxuu yidhi markuu saas dhahay nabi muuse lan taraanii arki maysow dhahay lan taraanii ima arkaysid oo waxa weeye ma awoodaysid ru'yadayda weye marka hadda tacbiirkan oo laga cabiray lan taraani oo lan araa aan la dhihin waxay faa'iideynaysaa ru'yada alle subxaanau watacaala inay suurtoobayso laakiin waxay dhacaysaa fil aakhirati walaakin kalkeeda ayuu dheh ilaahay undur fiiri buusow ilaljabali jabalka fiiri buurta fiiri weeye buur weyn oo meesha ku tiilay ah. marka hadda arrintan ilaahay tanazulaadkiisa ayay kamid tahay oo nebiyulaahi muuse tanazulaad oo u samaynaayo haddana tasliye ayaa loogaga dhigayaa wixii ka tegay oo ru'yaa ah weye jabalkan wuxuu ahay baa baai buuraha midka u weyn jabal magaciisa dhihi jiraa la sheegay zabiirna dhihi jir ahay walaakin fiiryow walaakin kalkeeda undur fiiryow dhahay alle ilaa jabali jabalka fiiri fa in istaqara haddau sugnaado jabalkaas adiirkaa xoog badan makaanahu makaankiisa uu ku sugnaado fa sawfa jaardamba taraani waad arkaysaa oo ru'yadaydaas kuu sugnaa doonta laakiin jabalkaas hadduu sugnaa waayo awood u malihid aniga inaad aragta weye fain istaqara haddau sugnaado dhahay alla subxaanau watacaala makaanow makaankiisa uu ku sugnaaday gobolkaasu fa sawfa jeer damba taraanii waad arki doontaa ilaahay wuxuu yidhi falamaa goortii tajallaa uu isu daahiriyey rabbuu rabbigiisu liljabali jabalka isu daahiriyey jacalahu wuxuu ka yeelay jabalkii dadkan ay madkuukan mid la burburiyey ayuu ka yeelay falamaa goortii tajallaa lahu isu daahiriyey dahara weeye min nuurihi nuurkiisa markuu u daahiriyey waxaa la sheegay barta faryareyda xubinta ugu koraysa miskeeda oo kaleentood ayaa ilaahay u daahiya nuur ah sida xadiis oo xaakim uu saxiix yeelay ku soo aroortay markaas markuu rabbigiisa rabbigiisu jabalki isu daahay nuura ilaahay jacalahu wuxuu ka yeelay jabalki dakan ay madkuuka weye mid la burburiyay dakaana waa la akriyaa arlada ayaa jabalki weyninka badnaay la silmay sidaas markay dhacday ilaahi wuxuu yidhi wakhara waa dhacay muuse nabi muuse saciqan xaal uu yahay kii la miir daboolay wakhara waa dhacay muuse nabi muuse saciqan xaal uu yahay sii la miir daboolay asagoo maqsiyan calayhi weyne waa u miir daboolmaa layidhi lihowli maa ra'aa waxau arkay shidadooda ayuu u miir daboolmaa layidhi falamaa goortii afaaqa uu soo miiraaday nabi muusew dhah ilaahay falamaa goortii afaaqa uu soo miiraabay qaala wuxuu yidhi subxaanaka nasaxnaantaadii tanziihan nasahnaan ayaa laka allow kuu sugnaatay ilaahu waxaad ka hufantahay naqaa'isoo dhan tubtu waa noqday ayuu dhahay ilayka adaan kuu soo noqday ilaahu waxaan kaaga soo noqday walaxaan lay amrin su-aashooda ayaan kaaga soo noqday arrintaasna hadda waxaa weeye dembi ma noqonayso oo muraadku ma ahan baa layidhi ru'yadatan markaas oo dalba inay macsi aheyd laga qaadan maayo ee hadda waxaa weye arrintaan waxay kamid mid taha layidhaha min baabi xasanaati alabraar sayi'aati almuqarabiin waan kuu soo noqday ayuu dhahay waana aniguna awalulmu'miniina kuwa rumeeyey kan ugu horreeya ayaan ahay waana aniguna awalulmu'miniina mu'miniinta kan ugu horreeya ayaan ahay ziminkeyga ayuu ka wadaa maxaa yaele rasuul walba ziminka uu joogo asaga ayaa awalulmuminiin awalulmu'miniina weye sidaas markay dhacday qaala ilaahay wuxuu yidhi yaa muusa muusow inii anigu istafaytuka waan ku doortay calannaasi dadka ayaan kaa doortay dadka waxaa laga wadaa ahla zamaanikaa laga wadaa inii anigu istafaytuka waan ku doortay cala naasi dadka ayaan kaa doortay zamankaaga dadka jooga ayaan kaa doortay birisaalaati risaalaadkayga ayaana kuu doortay risaalatiina risaalatiina waa la akriyaa oo ifraadna waa la akriyaa birisaalaatii risaalooyinkayga ayaan kuu doortow dha ilaahi subxaana watacaala iyo wa bikalaamii kalaamkayga inaad markaasi waxa weeye aan kula waramo ood markaasi noqoto kaliimullaahi fakud qaada ayuu dhahay ilaahi subxaana wa tacaala maa aataytuka wax aan ku siiyey oo fadli ah wakun ahawna min ashaakiriina kuwa shukriya mid kamid mid ahaw fakud qaadowdha ilaahi subxaana watacaala maa aataytuka waxa aan ku siiyey oo fadligaasa weeye oo ahlu zamankaaga waxaysa aysan jirin wa kun ahawna min ashaakiriina kuwa shukriya mid kamid mid ahaw oo ilaahay nimcadiisa ku shukriyo nimcadaas aan ku siiyena ku shukri maxaa yeele nimco ilaahay doo ku siiya in lagu shukriyo ayaa la doonayaa maxaa yeele waxaa yeele shukrigu nimcada ayuu siyaadiyaa sida ilaahay u yidhi lain shakartum laaziidannakum haddaad shukrisaan waa idiin siyaadinayaan sidaasaa nabiyulaahi muuse ilaahay u yidhi subxaana wa tacaala wa katabnaa waanu qornow dhahay haddana ilaahay lahu muuse fil alwaaxi looxyaalki ayaan ugu qorna dhexdoodow dha ilaahay min kulli shayin shay la arka kulligiisow dha ilaahay oo markaasi diinta loogu baahan yahay mawcidatan ow dha ilaahay mawcido ayaan u qornay iyo wa tafsiilan caddayn oo likulli shayin shay la arka kulligiis la caddeeyo wakatabnaa waan u qornow dha ilaahay lahu nabiyulaahi muuse markii maxaa yeele arrintaas ay dhacday miiqaadkiina uu joogo waxaa la siiyey kitaabka la yidhaha tawreed weeye looxa waxaa weeye tawreed ilaaha ku cilmida waxaysa soo guuriyeen culummada siirada laba iyo toban diraacow jeedaalayidhi qaar tobanuu jeedaalayidhi oo nebi muuse dhuulkiisa ayuu la ekayyahay nabi muuse hawada wuxuu u jeeda toban diraac u jeedaalayidhi ilaahay ayaana u qoray baa layidhi bilaawaasida weeye waxaa laga qoray baa la layidhi jannada godkeeda alwaax laga keenay ehedaa layidhi ilaahay wuxu uhi subxaanau watacaala wa katabnaa waan u qornay lahum nebi muuse fil alwaaxi looxyaalkii alwaaxu tawreed weeye todobay ah, ehday tobanay ehday ilaaha ku cilmi leh min kulli shayin shayin arka kulligiisa mawcidatan mawcido ayaa u qorna waano iyo wa tafsiilan tabyiin caddayn likulli shayin shayin arka kulligiis la caddeeyo fakhudhaa faqulnaa usoo qadaro waxaan u dhahnow dhahay alle khudhaa qabso ayaan u dhahnowdha ilaahay biquwatin quwa ku qabso fakudhaa qabso ayaa u dhahnowdha ilaahay biquwatin uwa ku qabso bijiddin wajtihaadin si dhab ah oo dadaala u qabso ayaan dhahnay oo waxa weeye taraaqi iyo kasal yowsan kuu dhicin dib u dhac yowsan kuu dhicin iyo wasi weye maxaa yeele waxaa la yidhaahdaa fa ina alcilma laa ya'tii ilaa bilmujiddi yaa layidhi cilmi sidiisaba uma imaanaayo mana baranaayo ilaa qof waxa weeye dadaalaaya oo mushtaaq oo haddana u hilowsan oo jecel maahe marka waxaa weeye cilmiga waxaa barta qof dadaalaaya oo haddana jecel weye saasaa markaasaa la doonaya cilmigaas ha ahaada mid kasabiya amase mid wahabi ha ahaado qofka cilmi baranaayo waxaa laabudda kabdi iyo tacab ayaa laabuddaa dhib inuu gala weye naftiisana uu khilaafaa maxaa yeele waa tuu dhahay shaacirki biqadri alkabi tabtasibu almacaali dadaalkaaga intuu la egyahay ayaa derajo sare ku gaaraysaa waman dalaba alculaa derajo sare qofkii dalbaaya sahra layaali habeenyaalka ayuu soo jeedaa taruumu lcizi cizgiyaa dalbaysaa uma tanaamu leydan habeenna waa hurdaysaa wax suurtagelaya maaha yaquusu lbaxra man dalaba la'aali ayuu dhahay baxra badda waxaa quusay qofka luulka dalbaaya marka saasaa loo baahan yahay dadaalka saasaa loo faray haddana ilaahay wuxuu yidhi wa'mur farow dhahay qoomaka qoonkaaga ya'khuduu ha qaataane biaxsanihaa keeda wanaagsan ha qaataane qoonkaagana far oo waxaa weeye alwaaxdaas tawreed waxa ku yaalla midka axsankeeda ha qaataano marka hadda waxaa la afcalu tafliilkaanu laysa calaa baabihi weye amase waxaa layidhi midka casiimada ha qaataano waxyaabaha rukastaana ha ka tagaano waa calaa baabina waa la yidhaah bil axwadi minhaa weye maxaa yeele cazaa'im iyo rukas ayaa ku sugan iyo faadil iyo mafduulaa ku sugan iyo jaa'is iyo manduubaa ku sugan marka qoonkaaga faraa leeyahay midka axwadka ugu dheef badan weeye oo waxa weeye cazaa'imta waxyaabaha laysku adkeeye raacraac weeye waxyaabaha ruqsooyinkaana ka taga weeye ilaahay wuxuu yidhi fakudha ah, alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala quwad ku qabso bijiddi wajtihaadin wa amur qowmaka qoonkaagana far yaakuduu ha qaataane biaxsanihaa keeda wanaagsan sawriikuma idin tusi doona hawdha ilaahay daaral faasiqiina kuwa faasiqiintaa daartoodina waa idin tusinaya dadaalku waa nabi muuse iyo inti raacdo weeye oo waxa weeye waxaan idin tusin doonaa gaar alfaasiqiin dadkii faasiqiintaahay wuxuu ku dhacay amase macnuhu waxaa weeyaa layidhi waxaa idin milki siinaya faasiqiintii daartoodii oo hadda fircoon iyo wixii tariko ay ka tegeen sawriikum waa idin tusin doonaa hawdha ilaahay daar alfaasiqiina kuwa faasiqiinta daartooda waa idin milki sii doonaa amase waa idin tusin doonaa qaraabku ku dhacay si waxaa weeye adigu cibro qaadataan alla markaasuu dhahay sa asrifu waan ka iilayaa can aayaatiya aayaadkayga waan ka iinaywdh ilaahay aladiina kuwa yatakabbaruuna isweynaysiinaayo fil arli arlada isku weynaysiinaayo bikayri ilxaq xaqiiq oo kuwaas waan hoojinayaa ma fikiraayaan weye saasrifu waan ka iilaya hawdha ilaahay can aayaatii aayaadkayga oo waxa weeye markaasi ma raacayaan qudradayda dalaa'isheeda masnuucaadka iyo qeyrkoodaba aladiina kuwa yatakabbaruuna iskibrinahawdha ilaahay fil arli arlada isku kibrinaayo bikayri ilxaq xaqiirkii oo kuwaas waan hoojinayaa marka waxa weeye ilaahay masnuucaadkiisa ma tukinayaan saasay ku hogaayaan sida qoladii hadda la halaago fircoon iyo qoladiisa ahayd wain yarow hadday arkaanow dhah ilaahi subxaana watacaala kulla aayatin aayad laasa kulligeed oo ilaahay qudradiisa waxdaaniisa tusaalaynaysa laa yu'minuu bihaa ma rumayhaanu ilaahay aayad kasta hadday arkaan ma rumayhaayaan wain yarow hadday arkaanow dha ilaahay sabiila rusdi hanuunka jidkiisa wain yarow hadday arkaan sabiila rusdi hanuunka jidkiisa oo ilaahay xaggiisa ka yimiday laa yatakhiduuhu ka yeelan maayaanu dhahalle sabiila jid ka yeelan maayaan laa yatakhiduuhu ka yeelan maayaan sabiilan waddo ay qaadaan weyn yarow hadday arkaanow dha ilaahay sabiila alqayi baayida jidkeeda hadday arkaane yatakiduuhu waxay ka yeelanayaan sabiilan waddo ayay ka yeelanayaan dadka mutakabbiriinta oo saas weye khayrka ma ogola dariiqul dalaalada ayay jecel yihiin weyn yarow hadday arkaanow dhahay alle sabiila alqayi baayida wadadeeda yattakiduuhu waxay ka yeelanayaan sabiilan wadday ka yeelanayaan daalika kaasow dha ilaahay sarfigaas oo dariiqa xaqa laga sarfinaayo biannahum bisaabi annahum wasababka hay ku aata ayagu kadabuu ay beeniyeen ow ilaahay biaayaatina aayaadkayga ay beeniyeen arrintaas sababteed waxaa wey ilaahay daalika kaasow dha ilaahay biannahum bisaadu annahum wasababka hay ku aata ayagu kadabuu ay beeniyeen biaayaatina aayaadkayna oo wakaanuu ay ahaadeen canha aayaadkaas qaafiliina kuwa halmaansanay ahaayeen oo qaafili ay ka ahaadeen waladiina kuwa kadabuu beeniyow dha ilaahay biaayaatina aayaadkayna iyo waliqaa'i laakhirati aakhira la kulankeeda oo baxsi iyo kayrkiisba lagula kulmaayo xabitad way gurtow dha ilaahay kuwaas acmaalum acmaashoodii hadda ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala qoladaas waxa loo sarfinaayo waxa weeye sababtiiw dha ilaahay inay aayaadkayna ay beeniyeen oo waxa weeye kaafiriin ay noqdeen markii kuwaas laga soo warramay baa ilaahay subxaanahu watacaala haddana ka warramaya kuwa aayaadka ilaahay beeniyey iyo liqaha alle oo qiyaamadiina beeniyey baxsigii iyo axwaalihii ku saabsanaaya oo qiyaamadii ah beeniyey in acmaashooda ay burtay waxay adduunyada ku sameeyeen inaan waxbaba laga soo qaadin waaladiina kuwa ayuu dha ilaahay subxaanau watacaala kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayna kuwa beeniyey waa mubtado weeye jumlada xabidad acmaaluhum ayaa khabarkeedu noqonaysa iyo wa liqaa'i alaakhirati aakhirada la kulankeedown ilaahay oo baxsi iyo qayrkiisa ilaahay lagula kulmaayo xabidad way burtowdha ilaahay kuwaas acmaalum acmaashoodi maa camiluhu fi dunya waxay adduunye ku sameeyeen oo khayr ah waxaa kamida mida masalanba silaturaximkii qaraabada ay xidhiiri jireen sadaqadii ay bixi jireen waxa weeye wax sawaaba sama helaayaan maxaa yeele shardigeedii baa la la'yahay maxaa yeele adduunkan kufaartu waxay sameeyaan ixsaan bay sameeyaan waxbay qabtaan oo waad arkaysaan inay meel walba sadaqo iyo wax ay geynayaanoo wax ay bixinayaan hadday muslimiin ay ahaa lahaayeen waa laga sawaabi lahay waxa noocaasa oo haddii waxa weeye shuruudi lahay lahay islaamka wax laga sii lahay oo lagu sawaabi lahay maalinta qiyaama waxba kama helaayaan weye alla markaa wuxuu yidhi subxaana wa hal yujzawna ilaahay maa yujzawna la jaasin maayo kuwaan ilaa maa ilaa jazaa'a maa shay jaziisa mooyaane kaanuu ay yacmaluuna kuwa camal fala hal yujzawna ilaahay maa yujzawna la abaal mari maayo lama jaasinaayo ilaa ma ilaa jazaa maa shay jaziisa mooyaane kaanuu ay ahaadeen yacmaluun kuu camal fala waxay sameeyeen oo tadliid iyo macaasiya ayaa lagu jaasinayaa wax kale lagu jaasi maayo haddii hadda hasha istifhaam laga dhigo istifhaam inkaari macna nafi weeye marka saasaa la leeyahy haddii kalantood nafigeedaad isaga wedi karaysaa lama jaasinahaw dha ilaahay ilaa waxay camal faleen mooyaane wax kale lagu jaasi maayo tadliidka ay sameeyeen oo ilaahay iyo rusushiisa iyo aayaadka ay beeniyeen iyo macaasida ay sameeyeen ayaa lagu jaasinayaa marka casharkeen intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan araxiim casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol afartan iyo sideedaad oo suuratu alaxraaf ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo warramay casharkeen aayadii ugu dambeeyey nimankii waxaa weeye kufaarta ahay oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ka warramaayey oo waxa weeye dariiqa xaqa anan ogolayn haddii dariiqulbaatil ay arkaan raacaayey sababaha arrintaas ugu wacanna ilaahay uu noo soo sheego ilaahay yidhi waxa weeye inay aayaadkayda ay beeniyeen oo ay kaafiliin ay ka ahaadeen ayaa ilaahay noo soo sheegay markaasaa ilaahay haddana wuxuu yidhi kuwa beeniyey aayaadkayna iyo liqaha aakhire oo ilaahay baxsiiyo qiyaamadii lagula kulmaayo acmaashoodii way burtowdha ilaahay oo waxay adduunyada ku sumeeyeen waxba laga sawaabin maayo mana la jaasinayow dha ilaahay ilaa wixii ay camal faleen mooyaane oo takdiib iyo macaasiya weli marka waxaynu ku dhex jirnaa qisadii nebiyulaahi muuse markii waxaa weeye miiqaadkii uu tegey iyo markii uu ka soo noqday waxyaabihii uu la kulmay oo qoonkiisa uu kala kulmay ayaa ilaahay subxaana watacala halkaa noo sheegayaa watakada waxay samaysteen dha ilaahay qoomu muusa muuse qoonkiisii min bacdihi isaga bacdigiisa dha ilaahay markii miiqaadkii munaajaadki ilaahay uu soo aaday watakhada waxay samaysteenu dhahay alle qoomu muusaa muuse qoomkiisii min bacdihi isaga gadaashiisa min xuliyihim billadahoodii waxay ka samaysteen cidlan dibi ayay ka samaysteen jasadanka bedeli jasad ayay samaysteenow dha ilaahay jasadkaasoo lahu la khuwaaru boor leh ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala alam yarow miyaysan arkaynin annahu jasadkaasu laa yukallimuhum inuusan la warramaynin walaa yahdiihim uusan ku hanuuninaynin sabiila jid aysan ku hanuuninaynin see ilaah looga yeelanaya ittakhaduuhu waxay ka yeesheen ilaahow dhah ilaahay wa kaanuu waxayna ahaadeen daalimiina kuwa daalimiina oo itikaadkaasku dulmi fala ayay ahaadeen nebiyulaahi muuse markii uu ka soo tegey qoonkiisii ou haaruun uga soo tegay dardaarankii waa sii aynu soo maraynay wixii dhacay oo macaasi yahay oo reer banuu israa'iil ka dhacay ayaa ilaahay nooga warramaya iyo markii nebiyullaahi muuse miiqaadka uu ka naqday sidii waxaa weeye uu wax ula kulmay iyo siday wax u dhaceen alla wuxuu yidhi subxaanau tacaala wastakhada waxay samaysteen qoomu muusa nabi muuse qoonkiisa min bacdii isaga gadaashiisa waa bacda dihaabihi ila almunaajaad weeye ilaahay munaajaadkiisii markuu soo aaday kabacdi bacdi weeye min xuliyihim owdha ilaahay dilladahoodu waxay ka samaysteen xulidaana waxay ahaadaa layidhi xuli ay ka soo caariyeyseen fircoon qoladiisiyaa layidhi intii fircoon uu noolay iyo junuuddiisiyaa layidhi waxayna reer banu israa'iil uga soo caariyeyseena layidhi bicillati cursin weeye cillad oo aroosay uga soo qaateen baa layidhi marka caariyadii intaysan geynin ayaa waxa weeye fircoon iyo qoladiisii la halaagay hadda marka dad caariyadii loo geeye lama arkoo dadkii laga soo qaatay way halaagsameen caariyadaas markaasi oo xulid ah waxyaabahaas biladaha ah oo waxa weeye wax lagu qurxiyo ayay markaasi agtooda iska tiilay caado soo jireena weeye markaasi aroosyada iyo markay tahay in waxyaabo ziine ah lagu qurxiyo waxaasu haba ahaadaano wax meesha markaasi ka dhacaya laga leeyahay baysan ahaanin in macnaha diine lagu sameeyo arooska shareecaduna way qabtaa oo axaadiistuna way ku soo aroortay wa hadda qadankii taariikhdii hore oo ummadii hore soo jiri jirana way tahay marka xillidaas waxay ka samaysteen oo ilaahay cidlan dibi ayay ka samaysteen saaqahu lahu minhu saamiriyi weye ninka la yidhaha muuse saamiri oo aan haddii ilaahay yidhaahdo faahfaahintiisa si xoogl ugu tegi doono suuratu dhah ninkaas ayaa u sameeyaa layidhi dibi ayuu ka sameeyaa layidhi marka dibigaan waa dibigii nabiyulaahi muuse uu gubay weeye oo badda uu ku bikiyaa layidhi sida hadda ilaahay soostanla ugu sheegi doono meeshaasaan bayaankeeda ugu tegaynaa muusaha waxaa la dhihi jiraa layidhi saamirigan waxaa la dhihi jiray muusa ayaa la dhihi jiray wuxuu ahay baa walaajisilo oo nin yacala ayuu ahay baa layidhi hooyadiisaa meel buura ina dhigtay ayuuna tagtay baa layidhi markaasaa ilaahay malakujibriil u soo diray malakujibriilaa soo koriyaa layidhi oo wuxuu nuujin jiraa layidhi farihiisa marka waxau ahay baa layidhi wuxuu aqooni jiraa layidhi say jibriil markuu arlada soo dego oo faraskiisa isagoo wata arlada uu soo dego waxaa la yidhi meeshatay jibriil faraskiisa oo lugta ku taabtay meeshaas way noolaa jirtay baa layidhi marka waxaa weeye sidaas ayuu arki jiray oo wuxuu ogaaday ou fahmay baa la yidhi haddii waxa weeye faraska jibriil meesha qoobkiisa uu dhigay shay markaasi jamaadaada oo dhinsan haddii lagu shubo in markaasi shaygaas uu noolaanayo cilmigaasuu meesha ka qaataa la yidhi markaasaa waxaa layidhi carabyow kaydsadaa layidhi markii nebi muuse munaajaadkii ilaahay aaday ayuu dibigaasou dhalaaliyaa layidhi markaasuu caradi afka uga shubay baa layidhi dibigii markaas wuxuu noqdaa inuu qaylinaayouu yeelaayo waasou dhahay haadhaa ilaahukumu ilaahu muusa fanasiya udahan wuu tegi doonaa ou reer banu israa'iilu ku dhahay kan waxaa weeye ilaahiin iyo ilaahay muuse muusena waa halmaanye muuse saamini marka wuxuu ahay nin munaafiq ahaa layidhi oo nabi muuse waxaa weeye waa la soco jiriyey laakiin munaafiq buu ahay baa layidhi marka hadda ninkan waxa weeye shay jibriilaa soo koriyey munaafiq ayuuna ahaaday marka fircoonna wuxuu soo koriyey nebiyulaahi muuse asaguna rasuul ilaahay buu noqday arrintaas waxay daliil ka yidhaah culummadu sacaadada iyo shaqaawadu yadda ilaahay inay ku jirto maamul ilaahay ay tahay maamul ilaahay weeye maxaa yeele bacduulculamaa ayaa waxay ku shicreen idilmar'u lam yukhlaq saciidan min alazli qofka haddii waxaa weeye aan sacaado aan loo abuurin marka hore xukunka ilaahay oo qadiimka faqad kaaba man rabba wa kaaba almu'aminu waxay yidhaahdeen waxaa khasaaray qofkii koriya haddana wax mid la yidadiisadana kaas ayaa markaasaa u khasaaro badan fa muuse aladii rabbaahu jibriilu kaafir way yidhaahdeen muusii oo waxaa weeye uu koriye jibriil kaafir buu noqday wa muuse aladii rabbaahu fircawn mursalow muusihii waxaa weeye uu koriyey eh, eh, fircawn uu koriyey isaguna mursal oo nabi rasuul haw noqday marka waxaa weeye sacaadada iyo shaqaawadu waa azali ee ma ahan markaasi meel lagu soo barbaara iyo hadda hadda wax weyn ma keenaysa taas si ilaahay khayr la rabo meelkasta adduunkaa ka joogiye ilaahay subxaana wa tacaala waa badbaadinayaa markaasuu dheh ilaahay subxaana wa tacaala cijli ayay markaasay ka samaysteen jasadanka bedel jir ayay ka samaysteen oo waxa weeye waxaa laga wadaa jasadku hilib iyo dhiig midla weeye abuur ilaahay saasuu noqday jasadkaasoo lahu lahowdha ilaahay khuwaarun boor leh waxa weye digib booraayo weeye sawd oo la maqlaayo weeye marka sidaas ayaa markaasu u sameeyaa layidhi haddii ilaa yidhaahdo waxaan baasinteeda utegi doonaa suuratu dhah weeye sidaa markay sameeyeen ayaa ilaahay subxaana watacaala isagoo dadka la cajabsiinaayo wuxuu dhahay alam yarow miyaysan arkaynin ah, nimankii markaas ka samaysta iyo inti kastaba alam yarow miyaysan arkaynin annahu cijligaasu laa yukallimuhum inuusan la wahamaynin walaa yahdihim ownana ku hanuunayn sabiilan jid uusan ku hanuuninayn oo wax meel iska taagan uu yahay see ilaah looga yeelanayaa ma allah ayaa maaragtay sidaas noqon kara waxaas maa ilaahay lagu suurayn karaa oo allah saas noqonay itakaduuhu way ka yeesheeno ilaahay ilaahay ka yeesheen wa kaanuu waxayna ahaadeen ow dha ilaahay daalimiina kuwa daalimiina ayay ahaadeen oo itiqaadkaas daalimiin bay ku ahaayeen ow ilaahay ilaahay haddana wuxuu yidhi walamaa goortii suqidda lagu riday ay aydiihim gamcooda lagu riday oo ay ka shallaayeen cibaadadii oo ay caabudeen sanamkaas diigaa saamir uu sameeyey oo warra ow ay ogaadeen annahum ayagu qad xaqeeqaha laluu inay lumeen qaaluu waxay yidhaahdeen lain lam yarxamnaa hadduusan noo naxariisanin rabbunaa rabbigaynu uusan noo naxariisanin oo wayaqfir lanaa uusan noo dhaafin lanakuunanna waan ahaanaynaa oo waan ahaanaynaa min alkhaasiriina kuwa khasaaray kuwa kamid ayaan ahaanaynaa saan horuu soo sheegnay jumlooyinkan iyo aayadaha kan hadda aynu kudhex jirno waxba hadda tartiiba markaasi kuma socdaan ilaahay wuxuu yidhi walamaa goortii suqidda lagu ridow dha ilaahay sii eejiinka maxood gamcaha waxaa weeye qofku markuu shallaayo farta ayuu qaniinaa marka sidaas ayaa laga cabirayaa nadaamadii aa laga cabirayaa oo wa ra-ow ay ogaadeen ra-owdan macnaa calimu weye ay ogaadeenow ilaahay ama xaalayso wal xaal ra-ow ay ogaadeenow dha ilaahay annahum ayagu qad xaqeeqeen laluu inay lumeen laakiin arrintaan waxa weeye markii nabi muuse uu soo laabtay kabacdi waaye qaaluu waxay yidhaahdeen reer binu israa'iil lawallaahi in lam yarxamnaa hadduusan noo naxariisanin rabbunaa rabbigaynu uusan noo naxariisanin oo wayakfir lanaa uusan noo dhaafin lanakuunanna waan ahaanaynaa oo waan ahaanaynaa min alkhaasiriina kuwa khasaaray kuwa kamid ah ayaan ahaanaynaa dad khasaara ku dhacda ayaan ahaanaynaa saasay marka u salaayeen walamaa goortii rajaca uu soo laabtay muuse nabi muuse inaysan tartiib ku dhisnayn oo markaasi dikrulqisa qasasku uu yahay waxaad ka garanaysaa hadda ilaahay wuxuu haddana ka warramaya rujuuci nabi muuse hadda markay leeyihiin oy tallaayayaanne bacda rujuuci muusaa weye saasaad marka meelahan ku ogaanaysaa inaan wowdaanu tartiib iyo tacdiim marnaba keenin walamaa goortii rajaca uu soo laabtowdha ilaahay muusaa nabi muuse ilaa qowmihi qoomkiisa uu soo laabtay qalbaana xaal uu yahay sii caraysan oo waxa weeye jahadooda ka caraysan asifan xaal uu yahay sii tiiraanyaysan qaala wuxuu u dhahay bi'sa maa shay baasla ayuu dhahay khalaftumuunii aad iga khaliif noqoteen min bacdii aniga gadaashiis ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala markii waxaa weeye uu soo laabtay isagoo caraysan maxaa yeele arrintii way soo gaartay baa layidhi ah, markii waxaa weye munaajaadka uu ka soo noqday isagoo caraysan waa waxyaabaha ay fadeen oo cibaadatlcubigaa ah weye arrintaasna ilaahayaa u sheegaa layidhi oo suuratu dhahan wuu tegi doonaa oo alla wuxuu dhihi doonaa fainaa qad fatanaa qowmaka min bacdika wa adallahum saamiriyu qoonkaagi waanu fidnayna adiga gadaashaada waxaana lumiya saamiri marka horay buu isoo ogaada arrinta qaala wuxuu dhahay nabiyulaahi muusa oo ku dhahay reer banu israa'iil bi'sa maa shay baa baas lahu dhahay bi'sa khilaafatu weeye khalaftumuunii aada iiga khaliif noqoteen min bacdii aniga gadaashayda waxaad aniga gadaashayda aad samayseen ood iiga daba marteen ayaa baas lahu dhahay almaqsuusu bidami ayaa maxduufa khilaafatukum haadii weeye khilaafadiinaan ayaa baas lahu dhahay maxaa yeele ilaahay baad u sariig yeesheen acajiltu ma degdegseenow dha ma degdegsateen amra rabbikum rabbigiina amarkiisa miyaa degdegsateen ilaahay ilaahay amarkiisaa idinkuu maqnaay aniye maalintaasaa degdegsateen taraktumuuhu weye kayra taamin ilaahay markaa wuxuu dhahay nabi muuse acajiltu ma degdegsateen amra rabbikum rabbigiina amarkiisa wa alqal alwaaxa looxyaa sidow tuurowdha ilaahay looxdii ou sitay oo laga soo siiyey dabal duur looxdiiu xambaarsanay ayuu tuuraa layidhi xanaag daraaddiisa weye asagoo ilaahay u cadoonayo daraaddiis cadhahooda naftiisa u cadhooha maaha maxaa yeele mu'minka waxaa la rabaa inuu markaas suu nabigu sheegay ilaahay daraaddiisna uu cadhooyo ilaahay daraaddiisna waxu jeclaadaa rabaa mu'minkaasaa la yidhaha oo markaad waxu cadhoonaysid amaad qof u cadhoonaysid dar alla uu cadhoo qofkaana hadduu qof macsi iyo uu sameeyana uu yahay dar allaad ugu cadhoonaysaa markii aad jeclaahaysana dar allaad ku jeclaanaysaa taas ayaa iimaanka saxdaa u yahay ee adduunye iyo loo jecjeclaado iyo adow bihi wax laga waayo loo carooro taasu iimaan ma sheegaysa waaqalawaaxa looxyaasha ayuu tuurawdha ilaahay wa akhada wuxuu qabtay bira'si akhiihi walaalkiis madaxiisa ayuu qabtay yajurhu xaal uu jiidaayo ilahu xaggiisa u jiidaayo ciilkii waxaa weeye u qabay nimanka la yidhaha reer banu israa'iil ayuu wuxuu kula dhacay baa layidhi haaruunuu kula dhacay haaruunna hadda waxa weye waxba waa laga yeeli waayo maxaa yeele dad dhiga adag bay ahay nimankaas marka horena isaga ayuu la dardaarmay hanaajiyo markaasu waxuu kula dhacay baa layidhi haaruun uu kula dhacay ilaan hadda waxaa weye qola hadday wax samayso qofkii madaxda ayaa xanaagu ku jihaysanaya yuuba isagu wax samayna waakhada wuu qabsowdha ilaahay bira'si akhiihi walaalkiis madaxiisou qabtay sinta ayuu ka qabtay midigta uga qabtaa layidhi haddana waxaa la yidhi garkana w uu qabtaa layidhi bidixda uu qabtay maxaa yeele haaruun waxaa layidhi timan iyo gar weyn oo isku baxay ayuu iska ahay baa layidhi yajuru xaal ou jiidaayo ilayhi xaggiisa u jiidaayo ah, akadada faacilkeedaa laga xaalaynaya yajuru xaal ou jiidaayo ilayhi isaga xaggiisa u jiidaayo qaala markaas waxau dhahay haaruun yabna umma ayuu dhahay ina hooyadeeyow ina alqooma qoomkii isalcafuuni way ilaciibsadeen wakaaduu waxayna sigeen yaqtuluunani inay idilaan falaa tusmid haygu farax gelinin bi aniga alacdaa cadow haygu farax gelin cadow haygu farax gelin oo waxaa weeye ha ihaanaysanin buu dhah maxaa yeele haddaa aniga saan i yeesho ayagu waa ku sii farxayeen ayagoo marka horeba waxaa weeye waxba iga diiday aniga daalimiinno ahay haddaan annagu iska hor nimaado cadowga farxaddiisa weeye maxaa yeele dadkii isku dhow hadday dagaalaan cadowgoodu waa ku farxaya oo cadowga markaasi waxaa weye arrintaas xoogna way siinaysaa farxadna way siinaysaa marka qofka markuu haddii saas uu yahay oo wax uun ka dhacaan waxaa loo baahay in la masaamaxo oon dagaal lagu samayn si aan cadowgaagu ugaga faa'iidaysan ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala wuxuu dhahay nebiyulaahi eh, eh, haaruun yabna umma ayuu dhahay ina hooyadeeyow hadda yabna ummadaanuu dhahay hooyo ayuu ku habar wacdaa layidhi waxaa la yidhi nebiyulaahi haaruun iyo nabi muuse isku hooyo iyo isku aabay ahaaye haddana wuxuu ku habar wacanayaa xagga hooyadoo ina aabbahay uma dhihinaa layidhi macnaha ku jira culummadu waxay yidhaahdeen raxmadda waxa weeye waxay ka timaadaa xagga hooyada oo waxa weeye owlaaddu markay isku hooyo yihiin way isu naxariis badan yihiin laakiin xagga aabbaha raxmad saasa kama timaado dadka isku aabbaha sida qaalibkaa isuma naxariis badna ee hadda ma ahan macnuhu inay isku hooye ay ahaayeen kaliya ma ahan weye habar wacashadu xaggaas weeye hooyada hooyada ayaa naxariis ay ka timaadaan oo hooyadu way naxariis badanta inal qooma qoomkuyow dhahay isa cafuuni way ila ciibsadeen wakaaduu waxayna sigeen yaqtuluunani inay idilaan inay idilaan xataa ku dhowaadeen falaa mid igu farax gelinin bi anihi alacdaa cadowga haygu farax gelinu dhahay walaa tajcalnii hana iyeelin macal qoomi qoomka micigooda adaalimiin oo daalimiinta qoladaas daalimiinta aan anigahaygu darin oo dibiga caabuday oo waxa weeye dembi nimankaasu galeen aniga iga qabanin buu dhahay sidaas markay dhacday nebiyulaahi muusene xanaadu ou ka baxay waxaa yeele qofku markuu xanaago waxaa dhici karaysa waxyaabo markuu miir qabo uusan samaynayn inuu ku kaco xanaagu waa dhib badan yihi xanaaggu markuu diyey nebiyulaahi muusa sidaanu dhahay qaala wuxuu yidhi udha ilaahay nebi muuse rabbi yaa rabbi rabbigeeyow ikfir lii idhaaf maa sanactu biakii walaalkay waxaan ku sameeyey ilaahu ii dhaafu dhahay walaalkay waxaan ku sameeyey xanaagaan kula dhacaye ii dhaaf marka ambiyada ilaahay ayaa xanaag wax uga dhacaa laakiin waxaa loo baahan yahay xanaag markay wax kaaga dhacaan marka inaad soo noqotaa loo baahan yahay oo markaasi waxaa weye raaligelin aad samayso waxa uu yidhi markaas ikhbirlii ii dhaaf waliakhii walaalkayna u dhaaf dhahay hadda ducada wuxuu isugu daray baa layidhi inuu raaligeliyo haaruun iyo inuu meesha ka saaro farxaddi uu sheegayo haygu farax jirin cadowguu dhahay maxaa yeele cadowgii haddana hadday maqlaan asagoo waxaa weye u ducaynaya walaalkiis niyajab kalaa ku dhacanaya ayaa ku dhalanaya niyajab baa ku dhalanaya arrintaas keenaysa kolka sidaas ayuu dhahay ah, anigana ii dhaaf walaalkayna u dhaaf ayuu dhahay waatilnaa najeli ayuu dhahay fii raxmatika naxariistaada ilaahuna dhexgeli waatilnaa ilaahuna dhexgeli fii raxmatika raxmadaada wa anta adugu allow arxamu raaximiina inta naxariisata allihii u naxariis badan ayaa tahay ilaahay markaas wuxuu yidhi in aladiina kuwa itakhaduu ka yeesheen alcibla dibiga ilaah ka yeesheen sayaraaluhum waxaa gaaraaye waxaa gaaraaye kalabun car min rabbihim xagga rabbigooda ka gaaraaye in aladiina kuwa ittakhaduu yeesheen alcibla dibiga ilaah ka yeesheen sayanaaluhum kuwaas waxaa gaari doona kalabun caro cadaab weeye ayaa min rabbihim xagga rabbigooda ka gaaraaye iyo wadilatu dulli filxayaati nolosha laysku duleeyey addunyaa u dhow iyo wadilatu dulli ow ilaahay filxayaati noloshana ahaaday ama laysku duleeyey addunyaa u dhow marka hadda waa la cadaabaa la layidhiyo waxaa markaasi la amray baa layidhi inay naftooda ay dilaan oo waataanu kusoo soo mari jirna suuratulbaqara markii layidhi fatuubuu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum daalikum khayran lakum cinda baari'ikum waatay islaayeen oo waxaa weeye iska dileen toddobaatan kun ay iska dileen aa layidhi dulina waa la yeelaa layidhi reer banu israa'iil ilaa yowmaalqiyaamati duli baa la yeelaa layidhi marka hadda kuwa bidiga ilaaha ka yeesheen waxay ahaayeen baa layidhi lix boqol oo kun lix boqol iyo waxaan dhilahay sideed sideed kun lix boqol oo kun iyo lix boqol iyo sideed kunay ahaayeen layidhi waxaa haray baa layidhi markaasi laba iyo toban kuna layidhi oon caabudin baa layidhi maxaa yeela badda wixii gudbay oo nebiyullaahi muuse raacay markii fircoon la qarqinaayey isku darkooda wuxuu ahay baa layidhi eh, lix boqol iyo labaatan kunay ahaayeen baa layidhi ilaahaa ku cilmila laakiin ahlu siira saasay leeyihiin marka kuwaas cala ayaa ku dhacaysa dha ilaahay iyo dulli xayaatada adduunyada wey waana ku dhacay wakadaalika sidaasoo kalow dha ilaahay saanu ku jaasinay nimankaas reer banu israa'iil najii waanu ku jaasinaynaa almuftariina kuwa been abuuranaayo waanu ku jaasinaynaa hadda arrintaasu reer banu isra'iil khaas kumaan wakadalika sidaasoo kale u dhahay alle kamaa jazaynaahum sidaanu ku jaasina qoladaas najii waanu ku jaasinaynaa almuftariina kuwa been abuuranaya weye ilahay kuwa ku been abuurta oo israag iyo kayrkii samaynaaya ilaahay saasaan ku jaasinaynaa oo xayaatada adduunya caro ilaahayaa ku dhacaysa dulli baa ku dhacaaya waladiina kuwa camiluu camal falay u dhahay haddana alle asayi'aati acmaasha xuxun camal falay uma bacdiyeeda taabuu noqday min bacdihaa sayi'adaas bacdiyeeda wa aamanuu rumeeyey inna rabbaka rabbigaagu min bacdihaa toobadaas bacdigeeda lakafuurun allihuu dhaafaayo weeye raxiimun allihuu naxariisanaayo weeye qodooyinkii markii waxa weeye waa waasay ka shabaayinay soo noqdeen haddana tawbadoodii waxaa laga dhigay annaga ilaahay diinteenna diin oo diinu samxa ilaahay nooga dhigay dadkaasi day dembi galaan toobadooda waxay yahay naftooda inay dilaan ee toobo ilaahw noo dhaafa laga yeeli ma haynin markii waxa weeye ay islaayeen kabacdi kuwii markaa saas towbadooda u noqota ilahay ka warramaya ee sideenoo kaleentood diinteenu diina samxa weeye waa diin masaamixid badan oo qofku hadduu dembi galo ilaahay isagu soo noqdo oo towba nasuuxa uu la yimaado waa loo dhaafayaa marka alla wuxuu dhahay waladiina kuwa camiluu camal falay assayi'aati xumaanyaalka camal falay uma bacdiyeeda taabuu noqday min bacdihaa sayi-aadkaas sayi'aadkaas bacdigiisowdha ilaahay wa aamanuu rumeeyey rabbigooda ina rabbaka rabbigaagow dha ilaahay min bacdihaa toobadaas bacdiyeeda lakafuurun allihu dhaafaayo weye raxiimun allihu naxariisanaayo weye walamaa goortii sakata uu ka damow dha ilaahay can muusaa muuse alqalabu carki ou ka damay hadda horaa un soo sheegnay qisooyinkan markaasi inay salaada tartiib aysan ahaynin macnaha aayadaha ka ayaan dhiila aayadahaasay isugu xigaan tartiibka markaasi arrintaas u dhacda kama hadlaayaan horaasuu soo sheegnay ilahi wuxuu ihi walamaa goortii sakata uu ka demay can muusaa nabi muuse alqalawi cansi uu ka demay akhada loox yaalkii uu soo qaatay alwaaxii towreed ou tuuray ayuu soo qaatay walxaal fii nuskatihaa nuskadeedane nusada waxa weye waxa lagu qoray weeye walxaal fii nuskatihaa nuskadeedane hudan hanuun ou yahay baadida loogaga hanuuno iyo waraxmatu naxariis liladiinana kuwa uu yahay hum ayagoo lirabbihim rabbigooda yarabuuna ka cabsanayo nabiyulaahi muuse markii aradii ay ka dentay wuxuu soo qaatay alwaaxii tawreed weeye waxaana ku sugan buu dha ilaahay hanuun baayida looga hanuuno iyo raxmad waxayna ugu sugan tahay liladiina kuwa hum ayagu lirabbihim rabbigooda yarhabuuna ka cabsanaayo wakhtaara waa doortow dha ilaahay muusa nabi muuse qowmuhu qowmkiisii sabciina rajulan toddobaatan nin ayuu ka doortay limiiqaatinaa miiqaadkaynu u doortay wakhtaara waa doortow dha ilaahay subxaana wa muusaa nabi muusow dha ilaahay qowmahu qownkiisii sabciina toddobaatan ayuu ka doortay rajulan nin rajul oo ah ama sabciina rajulan toddobaatan nin ayuu ka doortay oo ayagu ahaa layidhi kuwa aan dibiga caabudin ilaahay subxaana watacaala ayaa anfay baa layidhi arrintaas markay dhacday kabacdi ayaa rag suyuukhdooda ah ama shubaanuba ay ku darsaneed ayuu ka doortay baa layidhi oo waxaa layidhi todobaatan ka dooraa markay lixdan odayaalahow helaa layidhi markaasuu waayaa layidhi wax kalo markaasuu wuxuu ku dayay baa toban oo shubaana markaasay waxay noqdeen idinka laftirkoodii inta muddadaas waxaa la sheegay ilaah ku cilmi lahay shuruuq inay noqdeen markaasuu nabi muuse wuxuu amray baa layidhi inay soomaan oo dahaaro qaataan naftoo dhankoodana ay dahiraan weye markaasuu miiqaadka la aaday oo duurusiina markii waxa weeye muuse uu jabalka u dhawaaday ayaa waxaa ku dhacay baa layidhi amuud ayaa ku dhacay oo qamaam ah daruur waxa weeye ayaa jabalki fuushay sidii marka oraba ahayd jabalkii markay daruurtii meel walba ka hareeraysa nabi muusena uu dhex galay ayay qoomkii waxuu ku dhahay soo dhawaada markaa idiin soo dhawaadeen markay daruurtii dhex galeen oo markaasi waxa weeye sujuud markaasi loo dhacay ayay waxay maqleen kalaam ilaahay uu la warramaayo nebiyulaahi muusa oo waxna uu faraayo waxna uu ka reebaayo daruurtii markay meesha ka tagtay ayay nabi muuse u yimaadeen markaasi waxay yidhahdeen lan nu'mina laka xataa nala ku rumaymayna muusu intii ilaahay aada naga tusay waa inaad na markaasaa sayxa ku dhacda iyagana rajfada hadda meesha nataasaa loola jeedaa dhammaantoodna way dhinteen habeen iyo maalinay dhinsanaayeen baa layidhi marka waxayna arrintaan ugu dhacda ru'yada ay su-aasheen weye hadda warkan waxaa qabaa layidhi ibnu cabbaas mufasiriin oo ah waxaweye ibnu cabaas aan ahayn ibnu cabbaas wuxuu leeyahay toddobaatankan oo ru'yada su aasay iyo kuwaanu uu leey waa kala duwan yihiin buu leeyay ee waaqacaadka ayaa waxaad dhici kartaa layidhi waaqicooyinka inay kala badan yihiin si kastoo la yidhaahdaba ilaahay weyri subxaana watacaala wakhtaara muusa nabi muuse waa doortay qowmahu qowmkiisi sabciina rajulan toddobaatan nin ayuu ka doortay limiiqaatinaa miiqaadkayna ayuu u doortay waqtigii waxaa weeye aanu ku ballanay inaanu markaasi waxaa weeye ay noogugu yimaadaan weeye si ay u wada cudur daaraan dadka asxaabtooda oo digiga caabuday markaasuu lasoo baxay falamaa goortii akhadathum arajfatu gilgilashada ay qabatowna ilaahay zelzeladuna waxay ku raacda sida hadda aan sheegayno qaala wuxuu dhahay nabi muuse rabbi yaa rabbi rabbigeeyow low shi'ta haddaad doonaysid ahlagtahum waad halaagi laheeda min qabl hor intayna anigi soo raacin ayaad halaagi laheed weyaaya anigana waad i halaagi laheed atuhlikunaa miyaad noo halaagaysaa bimaa sii facala sufahaau kuwa dabaalladaa ay falayaan oo mina anaga naga mida iniya maahiya ma aan fidnadaanu oo waxa weeye allatii waqacad weeye fiiha sufahaa'i sufahadu ay ku dhaceen ilaa fidnatu ka mooye tumilu waad luminaysaa bihaa fidnadaas man tashaau ruuxi aad doonto wa waad ku hanuunaysaa man tashaau ruuxi aad doonto anta adigu weliyunaa weligaynaata umuurayna kii maamulaaya fakfir lanaa ilaahu noo dhaaf warxamnaa ilaahu noo naxariiso wa anta adigu khayrulkhaafiriina kuwa dhaafa alli u khayr ciyaarta markii arrintaasu ay dhacday nabiyulaahi muuse wuxuu dhahay rabbigaa rabbi rabbigayow low shiita haddaad doonaysid ahlagtahum waad halaagi laheeday min qabl hor weeye intaysa aniga ila soo bixin si reer banu israa'iil arrintaas u arkaan aysa aniga ii tumaysanin maxaa yaele hadda haddaan anigu nimankiioo dhamaada aan laabto muusaa diyo ileeyihiin weyaayo anigana waad halaagi laheed laakiin hadda arrintaan duca weeye ou ilaahay baryaayo atuulikunaa miyaad noo halaagaysaa bimaa kii facala sufahaau kuwa jahaalada juhaaladaah ay faleen oo mina annaga naga mida istifaam oo lilisticdaafa weeye ilahu ha noo halaagi weeye in hiya maa hiya man aan fidnadan oo sufaahadu ay ku dhaceen ilaa fidnatu ka mooye tumilu bihaa waad ku luminaysaa man tashaau ruuxaa doonaysa inaad lumiso watahdii waad hanuuninaysaa man tashaau ruuxaa doontay hidaayadiisa anta adigu allow weliyunaa weligeyn iyaa tahay fakfir lanaa noo dhaaf warxamnaa noo naxariiso wa anta adigu khayrulkaasihiina inta dhaaftaali oo khayr ayaa tahay sidaas ayuu dhahay marka casharkeenna dammaan ku bayaaninaynaa casharkeen intaasuu ka yahay wallah subxana wa tacala alam wasalaamu calaykum waraxmatullahi ullahi barakaatu